الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم المشركين النسابوري رحمه الله تعالى في باب النكاح المتعة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير waxaan kusoo jiray nikaaxu lmutca annikaaxu ilaa ajalin oo biajalin in muddo iyo wakti loo yeelo guurkii oo waxna la siiyo muqaabil daalika wax la siiyo gabadhii muddadaa kadibna lagu kala tago wuxuu ahaa asalkii wuu xalaal u bannaanaa kadibna waa la xarrimay oo mahayda haddana waxaa la xarrimay fadxu maka ayaa la yar la banneeyey min baabi alxaaja wadaruura sida imaan doonta kadibna waa la xarimay taxriim abadi ah ilaa yowm alqiyaama nabigana waa ku adkeeyey xajat alwadaa taxriimkaas waxaa ahlu sunnaha ka mid ah oo muslimiinta ka mid ah oo qaba nikaaxulmutcana maanta ma jiro oon ka ahayn firaqu addaalla firaqu daalla firaqu shiica umaa waxay qabaan bacdu firaqi shiica waxay qabaan inuu bannaan yahay kuwaana ra'yigooda iyo khilaafkooda midna muctabar ma aha mukhaalafatin lilxaqi wa liahlusuuli bilusuul ahlusunna waxay ku khilaafeen usuushay ku khilaafeen marka ictibaar ma laha adiladii iyo nusuustiina qur'aanka kariimka iyo axaadiista intaba way xoojinaysaa wixii laga sheegay bacdu saxaaba fii sadr alawal ibn cabaas iyo kayrkiisna waxaa weeyaan waa khilaaf dhammaaday oo inay ka noqdeen ijmaaca u ka dambeeyey ayaa culammadu ay caddeeyeen qaala xaddaanaa moxamed bin cabdillaahi bnu numayr qaala xaddaanaa abi cabdullaahi bnu numayr qaala xaddaanaa cabdulcaziiz bnu cumar qaala xaddaanii rabiic bnu sabrata aljuhani ana abaahu aabihiis oo ah sabra ibn macbad aljuhani radia allaahu canhu xadaahu rabiic buu u warramay oo wiilkiisa ah annahu kaana inuu ahaa sabrahaasi maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nabiga la jirkiisa maciisa u ahaa fa qaala markaasuu nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi yaa ayuha annaas markaana waa sanadkii maka la furtay maalmihii awdaas iyo meesha la yidhaahdo qoladii taqiif iyo hawaasin dagaalkoodii uu socday weeyaan yaa ayuha annaasu dadow innii anigu qad kuntu waxaan ahaa adintu lakum kii inii oggolaaday oo inii idmay fi listimtaaci ku raaxaysi iyo isticmaal mina haweenka inaad mutco aad ku guursataan ood maalmo ku raaxaysataan kadibna heshiiskiinna uu markuu dhammaado wakhtigiisii la kala tago taasaan marka hore inii idmay oo ciidankii cusbada iyo haween la'aantu ay ku dhacday ee mujaahidiinta ahaay ayaa nabiga calayh salaam u ogolaaday wuxuu yidhi waa inii ogolaade wa ina allaha ilaahaysi kadib qad xarama waa xarimay dalika arrinkaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama laga gaaro ilaahay wuu xarimay yacni xaaraam weeyaan abadan faman kaana cindah qofkii agtiisa uu yahay minhunna haweenkaasi shayun wax ka mid a ah, oo haweenkaasi mutca ku qaba iyo guurka noocaasa falyukhalli ha sii daayo oo faraha kala baxo oo u qaali yeelo sabiilahu waddadiis shayga asaga ah aan haweenkaasi ha faraha kala baxo oo arrintaa lasoo afjaro walaa taakuduu ha qaadanina oo ha ka qaadanina mimaa aataytumuuhunna wixii aad siiseenna oo ciwad iyo xoolo ood kula heshiiseen ood siiseenna shayan waxbaa ka qaadanina liannahu fii muqaabali ljimaaci jimaacii iyo galmadii aad u gasheen ayay u qaateen marka wixii la siiyey lagama soo qaadan karo lagamana soo xeshan karo nabiga sala allah alay wasalam marka xadiidkan isagaa wuxuu jamciyey bayna annaasiki waalmansuuq fii xadiidin waaxid sida xadiidkii kuntum nahaytukum can ziyaarat lqubuur fazuuruuha oo kale weeyaano waxaa inaga nahiyey waxaa nii ogolaaday istimtaaca iyo mutcada kadibna waa la xarimay buu nabiga alayh salam marka waadix wuxuu ku yahay in mutcada iyo guurka noocaas oo kale ah uu yahay mid mansuuqah oo laga tegey la xarimay xukunka laaxiq laaxiqahe dambe ee la qaadanaya la cuskanayana waxaa weeyaan inayna bannaanin arrintaasaga xukunkaasa dambeeyey oo xukunkii waa bannaan yahay ha ka dambeeyey xikmada ilaahay uu ka leeyahayna subxaanahu wa tacaala waa la ogyahay nasakha ilahay xikam buu ka leeyahay waxna intuu uu banneeyo haddana waa naga xarimin wax naga xaaraam ahaa buu noo xalaalaynayaa xikmana ku jirta ilaahay xaggiis subxaanahu wa tacaala oo ama inuu noo fududeynayo ama inuu maaragtay fiirinayo dadka qaadanaya awaamirta ilaahay ee shahawaadkooda iyo naftooda intay ka adkaadaan amarka alla u hoggaansami arrimahaasaa la imtixaamaya oo la ikhtibaaraya marka wain allaha qad xarama dalika ilaa yowmi alqiyaama tana waxa waxay tusaysaa dib dambe waxa la yidhaahdaa mutca inaan u bannaananan maxaa yeelay waa khabar walakhbaaru laa tunsakh khabarra dib dambe looma nasakho waa war nabiga calayhi salaam uu yidhi ilaahay inuunan maaragtay uu xarimay ilaa qiyaama laga gaaro waa xarimay dib dambana maaragtay xalaalo loo xalaalayna ma jirto marka arrintaas markay wax ka dambeeyey oo ogolaasho ah ma jirto wey macnuhu saas weeyaan qaala xadaanaahu abu bakr waxadaanaahu abu bakr bin abi shayba isla xadiidkaasi mutaabaco weeyaan waxadaanaahu xadiidkaas oo kale abu bakr bin abi shayba qaala xadaanaa cabda bnu sulaymaan can cabdilcaziiz bn cumar bihada isnaadi qaala marka bihada isnaadidaasi ninka la yihahda cabdullaahi bnu numayr oo sheekhu taani limuslim sheekha labaada ayaa la ishaaraya xadiidkiisa la mutaabacinayaa axadka mutaabacayna waa cabd bnu sulaymaan cabd bnu sulaymaan inuu la jir yahay oo la socdo oo xoojinaya ninka la yidhaahdo cabdallah bnu numayr xadiidkan isaga ah intan kalena ay iskaga mid yihiin buu rabaa musanifku inuu kuu sheego min huna kharaja alxadiidu min algharaaba xadiidku gariibnimada waa ka baxay waana soo maray sooin badan la soo ceeliyo xataa casiis mashhuurba waa gaare ama waa dhaafay ayb qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allah riwaayadan marka nin ka mida ah, cabdi bnu sulaymaan isagu wuxuu kordhiyey ra'aytu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan arkay buu leeyahay waa sabra binu macbad aljuhli saxaabigii waxaa arkaya nabiga qaa'iman isagoo taagan bayna arukni ruknigii iyo walbaabi albaabka dhexdooduu taagnaa markaasuu hadalka ku dhawaaqay yaa ayuha annaas inii qad kuntu adintu lakum fi listimtaaci min annisaa wa ina allaha qad xarama dalika ila yowm alqiyaama marka wuxuu ku faa'ideeyey riwaayadan dambe ee mutaabacada riwaayat cabd bnu sulaymaan markuu nabigu hadalkaa lahaa meeshuu taagnaa uu joogay bayna almaqaami waalrukni bayna alrukni waalbaabi maqaamna waa la yihahda marka waa waa xajaru aswadka rukniga laga hadlaayo xajaru aswadka iyo albaabka kacbada way isu dhow yihiine halkaasuu nabigu ku qumanaa u taagnaa calayhi isalaatu wassalaam قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهويه الحنذري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الملك بن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه أبيس oo arabiica can jadihi awowgiisa oo asabra ibnu macbad aljuhaniy radia allahu canhu qaal amarana rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga wuxuuna amray bilmutca mutcadii buuna amray amrun ibaaxa la yidhaahdaa laa amru ijaabin walaa nadbin waajibnimana looma amrin sunnanimana looma amrin oo ina tamatacada xataa markaasi ay bannaaneed sunnana ma ahan waajibna ma ahayn ee waa ibaaxo oo waa idiin bannaan tahay baa la yidhi weliba ayagaa sheegtay oo cusuubadii iyo haweenla'aantii iyo wixii bay ka sheegteen caama alfatxi sanadkii maka la furtay buu nabigu u ogolaaday xiina dakhalnaa makata markaban ka gallay uma lam nakhruj kamaana bixin minhaa maka kamaana bixin maka wuxuu ka wada hadda yani dhulkaa asagae maka ku xeeran iyo howlgalkii saxaabadu ay joogeen iyo dagaalkii iyo arrimihii socday dib loogama noqonin iyo madiino lama aadin xataa nahaaha canhaa ilaa nahaanaa canhaa ilaa uu nabiga naga reebay sala allah alay wasalam xataa nahaanaa ilaa uu naga reebay canhaa marka maka gudaheeda inaan ahayn waa soo ogaatay waa kii nabiga baxay bacda ramadaan markuu maka furtay kadib wuxuu aaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam niman la yidhahda hawaazina ayuu aaday dagaal soo diyaarinaya oo qorshaynaya inay soo weeraraan muslimiinta iyo hortag ka hortag ku sameeyey sala allah aleh wasalam xarba istibaaqiya hadduu ka hortagay oo nimanka ayagaa ah dagaal meeshaasi ku dhex maray kadibna furuurkoodii iyo firxadkoodii awdaas iyo xaggaasa loo kala cararo wakiya dala la beegsaday ugu dambayntii waa kii daa'if xisaabka lagu sameeyey oo la go'doomiyey arrimahaasi intay socdeen weeye markuu nabigu calayhi salaam u banneeyey inay isla imaadaan mutcada waa soo marray xalayta inay raadinayeen oy meela deenacay qaarkood ka heleen qaal waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaal ahbarana cabdulcaiiz bnu rabiic bnu sabrata can bni macbadin qaala samictu abii rabiic bnu sabra yuxadiu can abihi sabra bnu macbad aljuhani radia allahu canh ana nabiy allahi nabiga ilaahi sala allahu alayh waali wasalam qaama fatxi makata sanadkii maka la furtay isla maalmihii weeye amara asxaabahu saxaabadii wuxuu amray bitamatuci min annisaa haweenka inay ku tamatucaan oo muddo intay heshiiyaan muddadaasaan kula joogayaa kadib intaana qaado markay muddadaa dhammaatana furiin la'aan buu iska tegi marka horena weli la'aan iyo shuhuud iyo markhaati la'aan bay iska ahayd waa masalo marka kaba baxsan mar nikaaxa iyo suwarkiisii suuradii nikaaxa iyo wixii lagu yaqaan nikaax arkaanna waa lahaa shuruudna waa leeyahay marka arrin waxay ahayd marka xaaja iyo daruuro darteeda loo banneeyey kadibna waa la xarrimay maqaasidii nikaaxa iyo aadaabtii nikaaxa iyo wax badan bay marka ka hor imaanaysaa oo meeshii in la wada deganaado oo durriyo la fisho owlaad la sugo oo muxuu ahaa xasilooni ay ka dhalato oo qaraabanimo ay imaato xuquuq nafaqaad iyo guri iyo meher iyo arrimo badan baa la rabay inay meeshaa ka soo baxaan wixii oo dhanba marka kuma jirto marka arrinta iyada waa masala mustahnaat masalo khaasay ahayd xilligaasaa ayaa la baneeyey kadibna waa la xarimay qaala fakharajtu waan baxay ana wa saaxibun lii aniga nin aan saaxiib nahay oo min bani sulaym reer bani sulayma ah, ayaa baxay buu leeyahay ninkaan markuu nabigu noo ogolaaday xataa wajadnaa waxaan helay jaariyatan gabar min bani caamir reer banu caamira ah, ka annaha bakra aadooda geela joogeeda iyo markii la fiiriyo dheerarkeedii iyo arrimahaasi ayaan aragnay caydaa'u oo luqun dheer haddana fakhadabnaahaa markaasaan doonnay ilaa nafsiha nafteedii oo nidhi labadaa nadar miduu dooro wa caradnaa calayha waxaan u bandhignay burdaynaa labadaanadii maro laba go'oy wateen yaa labadan maro un baan haysanaaye miduun maarata ku qaraac isagii maradiisii midkaad rabta raac fa jacalad waxay gabadhii guda gashay tanduru inay fiirinayso labadii mare iyo labadii ninay wadatay fataraanii waxay aragtay ajmala inaan ka qurux badnahay min saaxiibi aniga saaxiibkay oo saaxiibkii kale ila socday in aniga dhalyaranimadii iyo quruxdiiba intaba isaguna xoogow waa ka suura waxaysnaayo waa soo marray kaara aqrab ila damaama wa taraa burda saaxiibi dhinaca kalena way isku qaban laadahay gabadhii xaggan kale iyo dhaqaalaha iyo maadada marka la fiiriyana taraa waxay aragtaa burda saaxiibii saaxiibkay gu'iisa iyo macawiistiisu axsana inay ka quruxsantaho ka fiican tahay mindurdi aniga maradayda ah, qabanka hadii la fiiriyana anaa ka fiican mara haddii la dhahaan ninka kale ayay raacday maradii wanaagsanayd markaasay fa'aamarad tala ku baahday haddee gabadhii way tashatay fa'aamarad ayadii baa tashatay aamarad nafsaha nafteedii bay dib u tashatay saacatan xogow fursadaa la siiyey tidhi maskaxdii bay yar foorisay ayadii baa tashatay ma marada mase wiilka wixii bay isku qabatay uma kadib go'aan bay gaadhay ikhtaaratnii way dooratay calaa saaxibiga iga dooratay oo waxay tidhi adiga maradaadan xun oo ama duugga ah iyo adigaa isku keen qaatay fa kunna macanaa alaaa saddex beri bay nala joogeen oon sidaa haweenkii ku qabnay noocaas ahaa uma amaranaa rasuuluullaahi rasuulka ilaahay baana amray calayhi salaam bifiraaqihinna inaan gabdhahaas faaruqno oon sii dayno oon kala baxno arrintaa ayada aana waa la joojiyey guud ahaanba waxaa lii dib dambe wax mutca la ma bannaana layidhi qaala xadaanaa camru naaqid ibnu bukayr wa ibnu numayr maxamed bin cabdillaah qaala waxay dhiheen xadaanaa sufyaan ibnu uyaynata sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed ilmaki can zuhri maxamed bn muslim can rabiic bn sabra can abiihi sabra bnu macbad aljuhani radia allahu canhu ana nabiy allahi sala allah aleh wasalam nahaa wuxuu reebay can nikaaxi lmutca mutcada nikaaxeedii buu nahiyey wanahyu yaqtadii taxriim wa yaqtadii fasaad munhiya canhu taxriimna waa faa'iideeyey waxaa la iska reebayna inuu faasig yahay hadduu dhaco nikaaxaasi faasig weeyaan waa la kala diraya waxadaanaa abubakr bn abi shayba qaala xadaanaa ibnu culayata ismaaciil bn ibraahim bn miqsam can macmar ibn raashidin can izuriy maxamed can irabiic bni sabrata can abihi ana rasuula allahi sala allah alay wasalam nahaa wuxuu reebay yowma alfatxi can mutxati nnisaa ayuu reebay xarimay sala allah aleyh ali wasalam waxadaaniihi xasan alxulwaani ibnu cali wacabd bnu xumaydin can yacquub bn ibrahim bn sacdin الzuhri qaala xadaanaa abi ibraahim bnu sacd bn ibrahim ibn cabdiraxmaan can saalix ibnu kaysaan almadani qaala akhbarana ibnu shihaab الzuhri can الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم نahاa wuxuu reebay can متcaة النساء متcadii buu reebay زمن الفتحi zmnkii maka la furtay متcaة النisaaءi ayuu reebay bdl marka xaj buu ka ixtiraasayaa mutcada la reebay waa mutcatu nisa wa ana abaahu aabbihiis ninkan xadiidka warinaya rabiic layidhaahdo aabbihii oo sabura ah yaa kaana wuxuu ahaa tamataca kii ku tamatucay burdayn laba maro axmareyna guduudan laba maroo guduudan waxaa soo marray oo in badan riwaayooyin badan ku soo marray in hal burdi u watay marka biburdaynidaas waxaa weeyaan waa cardigii bandhiggii hore ee gabadhan lagu shukaansanayay ee lagu soo xerogeliyo laba go'obaa la hor dhigay oo midna asaga watay midna saaxiibkiis kadib deena mid kale dooratay burdayn laba burdaa loo bandhigay nihaayana waxay dooratay halkaasi nin iyo burdadiisii bay dooratay qaarkoodna waxay qabaan inay markuu iska isagaa u hawshiisii dhammaysta ku wareegay ilaa arrintu waa iska furreede laakiin waxaa diidaya in saddexdii beri gudahoodii ama markay dhammaatayba iclaamkii yimid taxriimka waxadaanii xarmara bnu yaxya qaala ahbarana ibnu wahbin qaala ahbarana yuunus bnu yaziid alayli qaala ibnu shihaab ahbaranii curwa bnu zubayr curwat bnu zubayr bnu cawaam faqiih weeyaan min fuqahaa'i sabca fii casri taabiciin ka mid ah radia allaahu canhu taabiciyun jaliil wey ibnu saxaabiyin jaliil wa ibnu akhin saxaabiyin jaliil aydan curwa bnu zubayr walaalkii cabdullahi bnu zubayr waa saxaabi asaga aabbihiisa waa saxaabi zubayr hooyadiis waa asla bint abibakar ninkaa qaymaha badan weeyaane faqiiha ah ana cabdallaahi bnu zubayr qaama bimakkata maka ayuu kadib iska istaagay markuu istaagay iclaan iyo khudbo waa markuu maka hayay ee khaliifka u ahaa cabdillahi binu zubayr radia allahu canhu dhulkaasuu mar madax ka noqday kadib waa kii lagu soo duulay ee la dilay fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ina naasan dad acmallaahu ilaahay uu tiray quluubahum quluubtooda nuurkii qalbiga iyo araggii qalbiga ilaahay u tiray kamaa sida acmaa uu indhada u tiray absaarahum araggooda sidii siduu indhaha u tiray indhahan maxsuuska ee la arkaayo ee wax lagu fiiriyo kuwa uu ilaahay qalbigoodana tiray yaa yuftuun fatway bixinayaan iyo jawaabo dadkay u fatwoonayaan bilmutcati bixilli lmutca mutcadu inay xalaalo tahay bay fatwoonayaan dadkaa waa dad qalbiga iyo indhaha labadabala indhahana way leeyihiinoo waa dad indhala qalbigana way leeyihiin yucaridu wuxuu u sarbeebayaa birajulin nin saxaabada ka mida ah cabdullahi bin cabaas wey cabdullahi bin cabbaas oo dee aakhiru cumrigiisii markuu duqooy indhambeelay ayuu marka u sarbeebayaa oo waana maqlayaa kababa dheera marka wuxuu yidhi niman qalbigooda ilaahay uu tiray siduu indhaha u tiray oo kale yaa mutca aminkan ka hadlaayoo fatwoonaya inay bannaan tahay yucaridu wuxuu u sarbeebayaa birajulin nin ninkaasna waa ibnu cabbaas fanaadaa ibnu cabbaas waa fahmay sarbeebkii in asaga lagu wado hadalka wuu fahmay waa dhawaaqay hadalkaa adag inuu ku hadlay ibnu zubayrna waxaa ku xumbaartay waa saaxibu sulda min madaxa weeyaan mas-uul ah saaxibu suldana sidiisuba inkaaruhu lilmunkar oo ka xoog badan yahay dadka caadiga ah gacantuu ku inkiri arrankii buu si maaragtay goodi ku jiro ayuu u inkiri markaas si adag buu u hadlay fanaadaahu marka ibnu cabaasna waa dhawaaqay dhawaaqayo faqaala wuxuu yidhi innaka la jilfun jaaf cabdullaahi ibnu zubayrow la jilfun baa tahay mid qallafsan oo jaafun angegan waa isku mid jilfun iyo jaafunta isku mid wey waxaa la isku raaciyana lita'kiid wey waa adkeynaya inaka la jidfun baa tahay dabeeca ahaan iyo qallafsanaan baa kaa muuqata fala camri xayaatadaydaa ku dhaartay iga dhaaran jirin xayaatadaas saxaabada iyo eh, xataa xadiis bacda xadiis baa ku aroortay nabiga calayi salaam inuu isticmaalay marka kariima jara cala lisaan carab in iska yidhaahdo eh, dhaar aan loola jeedin laanna dhaartu magac ilaahay ama tilmaan sifaadkiisa ka mida umaa lagu dhaaran karaa magac ilaahay iyo sifaadkiisa baa lagu dhaaran karaa ama allah subxaanahu wa watacaala isagu khalqigiisa wuxuu rabo ku dhaaran karaa magaciisuu ku dhaaran wuxuu ku dhaaran karaa makhluuqiisana uu ku dhaaran karaa ama makhluuqu kuma dhaaran karaan ama aadamuhu waxaan alla subxaanahu subxaana watacaala taroo kale marka waxay dhahaan carabka iskaga durartee waxaan dhaar loola jeedin laakiin dadku afkooda iska barteen weeyaan wayna dhacdaa falaa camri'ii baa ku dhaartay ee laqad kaanat kaanat ilmutca mutcadan aad diidan tahay eed ugu canaananaysa way jiri jirta tufcadu tii la sameeyay ahaan jirta calaa cahdi imaami lmuttaqiin muttaqiinta alla ka baqa imaamkoodii wakhtigoodii baa la samayn jiray yuriiddu wuxuu ola jeedaa imaamu lmuttaqiin rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam uu ka wadaa faqaala lahu nus marka imaamu lmuttaqiin asagoo dhihi kara muxamed ama rasuulullahi ama nabiyullaahi muuna dhihin ee wuxuu yidhi imaamu muttaqiin wuxuu ka wadaa nooc nugtaa ku jirta wuxuu ka wadaa hadduu ahaan lahaa shaygaasi aad igu calaaminayso wax in laga taga ay taqwo tahay waxaa ka tegi lahaa imaamu lmuttaqiin oo ka reebi laha imaam mutaiin ka reebi laha hadday taqwo tahay ka tegitaankiisa oo taqwo aad ola jeedo halaga tag waxaa saga imaam mutaqiin waqtigiisiaa la samayn jiray kaana tufcalu cala cahdi imaam mutaqiin yuriidu rasuula allahi sal slam faqaala lahu laakiin waa jirtaa waxaa ka dambeeyey waa la nasakhay nasakhaasaan ibnu cabbaas soo gaarin radia allahu canhu nasakhaasaan soo gaarin wa ilaa wakhtiga asaga ahe sanadkaasi sideedaad ibnu cabbaas toban jir iyo kow toban jir meelaha ama labayo toban jir meelahaasuu ahaa lianna xajatlwadaac oo ka dambaysay buu saddexiy toban meelaha jiray bay leeyihiin marka almuhim ma gaarin baa lagu ta'wiiliyaayo lagu cudurdaaraa radia allaahu canhu faqaala lahu ibnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayrkii lala hadlee hadalka lagu celiyey wuxuu yidhi fajarib binafsika naftaada bal ku tijaani fa wallaahi baan ku dhaartay lain facaltaha haddaad samayso mutca la arjumannaka oo dhagax baan kuwa ku rajminaya biaxjaarika dhagaxyahaad mudnayd dhagaxyahaadii aad mudneed dhagaxyahaad mudnaan lahayd haddaad zinaysato oo dadka zaali muxsinkaa ah dhagaxii lagu rajmin lahaa ayaan kugu rajminaya laarjumanaka biaxjaarik almulaa'im muwaafaqa laka yani kuwaafaqi lahayd ama kuu cunamay lahayd taas wadaa dhagax baan kugu dilaayaa un weeye khulaasada ujeeddadu wuxuu ka wadaa haddaad u tagto ama mutcaad isticmaasho oo arrintaad la timaado waxaan kuu ictibaaraya inaad tahay zaani asaga oo reer yeeshay haddana sinayso xukunkiisuna waxaa weeyaan dhagax in lagu diro taasuu ka wadaa waxaashaahum ridwaan ullaahi calayhim jamiican arrintaasna hadde ayagu saxaabada nabiga calayh salaam ilah waa ka badbaadiyey marka eh, laakiin masala fiqiya weeyaan ta'wiilkaa laisku hayaa masalada mansuuq miyaa mise eh, tii hore daliilka hore mid haysta iyo daliilka dambe haysta markii dambena waa la wada ogaaday inay tahay masale xaraama la nasakhay banaanidii hore la nasakhay inayna banaanin ka dambaysay mar walbana yuukhadu min awaamiri rasuuli lah sal slam alaakhir fala hadba midka dambe ayaa la qaadanaya awaamirta nabiga calayh salaam iyo nusuusta shareecada oo waxaa la yidhaahdaa rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin xugun hore oo la koryeelo la tuuro xugun ka dambeeyena lagu tuuro kaas weeyaan maa nansakh min aayatin oo nuunsiha naati bikhayrin minha aw miliha marka mid ka khayr badan ilahay noogu bedelay subxaana wa tacaala oo ina xalaal la quuto oo guurku xalaal guurka xalaashaha ee shuruuddiisii iyo arkaantiisiiba ay hagaagsaneed la guursado oo qofki uu si deganaana gabadhina qalbi ay ku deganaato ninkina qalbi iyo reer ku yeesho qaraabadana sidaa ay ku wada xasiisho xuquuqna gabadhu ay yeelato tana ilaahay maaragtay noogu badela kana fiican qaala ibnu shihaab wuxuu yidhi fa akhbaranii khaalid ibnu muhaajirin ibnu sayfillaahi yaa noo warramay annahu baynaa waqti huwa jaalisun uu fadhiya cinda rajuli nin agtiis u rajulu nin kalaa u yimid ninkaa la yidhaahdo khaalid ibnu muhaajir baa fadhiyaa nin u yimid fastaftaahu fi lmutca mutcadii buu weydiiyey ninkii imaaday fa amaruhu biha waa amray oo wuxuu yidhi waa bannaantahay cimow samee faqaala lahu eh, ibnu abi camra ibnu abi camrihi baa wuxuu yidhi ibnu abi camra nigaa wuxuu yidhi alansaari ma halami ah, jooji fatwadan iyo aa arrintan aad jawaabtan aad bixinaysa daa ma bannaanee jo qaala wuxuu mahiya oo maxaa dhacay maxaan u daynayaa wallahi baan ku dhaartay laqad fucilad waa la sameeyey mutcadu fii cahdi imaam almuttaqiin inta alla ka cabsata imaamkoodii oo nabi maxamed calayh salaam ahdigiisi iyo waqtigiisi yaa la sameeyey waa la sameeyey maxaa ka dambeeya hadde inuu intaas waa xadiidu nabiga calayh salaam oo uu nasakhay oo arrintaasi la xarimay ilaa yowm alqiyaama qaala ibn abi camrata inahaa kaanad waxay ahayd ruksatan ruksay ahayd qaala wuxuu yidhi ibn abi camra inahaa mutcadu kaanad waxay ahayd ruksatan ruksad fii awali islaam islaamka awalkiisii daruuro darteed liman qof baa loo ruqseeyey idbara ileha u baahda qofku u baahdo oo xumaan ka baqa ayaa waagi hore ruqsan loo baneeyey kal sida bakhtiga oo kale oo qofka hadduu gaajo u dhimanaayo wax kaloo uu qaadana u waayo bakhti mooyaan wax kaloo meesha yaalla uusan jirin waa cunaya inti naftiisa uu ku badbaadin lahaa yuu ka cuni wadama dhiiggii oo kale dhiiggii xaaraamta asaguna hadduu qofku uu nafta ay u hayso wuu cunayaa walaxma alkhinziir doofaar hilibkiis oo xaaraan oo rigsi ah asaguna haddii qofka nafta ay ka bixi rabto oo bagaajo dabta uu dhimanaayo hilib doofaar hadduu helo waa cunaya naftuu ku ceshanaya meel kaleoo wax ka cunaba waa waayba muqaaxi hilib doofaar buu kaliya basoo arkay gaajo haddii uu muddo badan uu raadiyey oo raadiye wax kale uu cuno waaye inuu doofaar ba usoo baxay xaaladdaa marka hadday dhacdo waxaa weeyaan lildaruurati weeyaan tanna waa sidaasoo kale oo daruuro weeyaan saasay marka hore ahayd uma axkama allah ilaahay wuxuu sugay addiina diintii wanahaa canhaa ilaahay mutcadina waa nahiye waa xarimay axkam ah, allah masaladii waxay noqotay masale muxkama oo cad oo la caddeeyey wanahaa canhaa ilaahay waa xarimay waa xarimayoo wuxuu maaragtay eh, mutcadii waa la tuuray waa la kor yeelay qaala ibnu shaab وأخبرني ربيع بن صبرة الجهني قال أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله xilligii nabiga calayh salaam waxaan ku istimtaacay imraatan haweenay min bani caamir ah yani mutacadii weeyaan aan soo maraynay biburdayni laba maro oo axmarayna guduudan oo bicardi burdayni axmarayn laba maroo guduudan baa loo bandhigay fakhtaarad ixdaahuma iyo ninkii uma nahaana rasuulu lah sal slam can mutca kadibna waa naga nahiyey sala allahu alayh waali wasalam qaala ibnu shihaab wasamictu rabiic binu sabra yuxadiu asagoo warramaya dalika cumar bn cabdilcasiis arrinkaa asagoo u warramayaan arkay cumar ibnu cabdilcasiis ibnu marwaan ibnu alxakam almawi alkhaliifatu araashid ninkaa qiimaha badnaa ee la dhihi jiray cumar bn cabdilcasiis ee khaliifada ahaa waana jaaliso anoo fadhiyo asagoo u warramaya ayaan maqlay qaala waxadaanii salama bnu shabiib qaala xadaana xasan bnu acya qaala xadaanaa macqil ibn ubaydilah macqil ibn cubaydillaahi can ibna abi cabla wasmahu ibraahim ibraahim ibn abi cabla can cumar ibn cabdilcaiiz cmr بn cabdالعaزيiز qاal xadaثna الربيع بن صبرة الجuhني عن أbيهi أna rasuul الlahi صل sلم نahا wuxuu reeb can المuتcة وqاal alاa inaha xaraam muتcada xaraam min ywمiكm hada maalintan laga bilaabo ilى yوم القiyama laga gaaro وman kana أعطىa شhayئa ninkii gabdhaha wax siiyeyna falaa yaakudu yuuna ka qaadanin maxaa yeelay waa galmadii uu galmooday ayay u qaateen qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibni shihaab can cabdillaahi walxasan ibnay muxamed cabdulaahi iyo xasan ima maxamed muxamed ibnu cali ibn abi aalib can abihi abeehima aabbahood oo muxamed ay ka wariyeen moxamed bnu cali ibnu xanafiya ninkii dhihi jiri weeyaan moxamed ibnu xanafiya oo hooyadii waa reer eh, qoladaas bani xaniifa ay ahayd musalimat alkadaab ciidankii qabiilkiisa halkaas can abiihima abiihima aabbahood can caliy bin abi aalib radi allahu canhu ana rasuula اlahi sala اlah alay wasalam nahaa wuxuu reebay can mutcat nisa yowma khaybar maalintii khaybar bay bilaabatay taxriimka kadibna haddana waxaa la baneeyey yowma fatxi maka kadibna waa la xarimay ilaa yowm alqiyaama wa can akli luxuumi alxumur dameeraha hidibkoodana waa la xarimay dameerihii alinsiy insiga loo nisbeeyey dameerahan dadka la dhaqda ee dadka la nool ee dadka weheshada ee insiga la yidhaahdo taasna waa la xarimay waxaa laga ixtiraasayaa alxumur insiya markii lagu yidhi alxumur alwaxshiya dameerfadowa ka asaga waa bannaan yahay hilibkiisa waa la cuni karaa laakiin midkan kale ee dameelahan aan raranno kaas xalaal buu ahaan jir waa la xarimay marka waxay tusaysaa ilaahay subxaanahu watacaala maalikulmulki weeyaan tasarrufu fii mulki kayfasha suu rabo mulkiisa ilah u tasarufaya maalinta niska oo hore wixii qayibka ahaa niskeena dambe wuxuu noqday khabiir ayuu noqday waa la xarimay arrintaada waxaa weye waa takliifka iyo in addoonnimada qofka la muujiyo oo ilaahay amarkiisa uu qaadan xaggaa mar iyo xaggaa hamar iyo xaggaa mar arrintaasi waxaa weyaan ilahay baan ugu addoonsay subxaanah takliifkii weeyaan waxadaanaahu cabdullahi bnu muxamed bnu asma adubaci qaala xadaanaa juwayriya juwayriyatu bnu asma juwayriyadan waa nin wey ma aha naag ma aha magacan hadda juwayriya waxa u badan haweenka loo isticmaala laakiin waa rajul weeyaan waxaa ka daran aabihiis asmaa la dhahaa asagana isaguna waa nin marka jawayriyatu ibnu asma baad dhihi jawayriyatu binti asma ma dhihis jawayriyatu ibnu asma addubaci can malik ibni anasin abi cabdillaahi alasbaci bi alisnaad sanadka aan soo marray oo ninka la yidhahda yaxya binu yaxya iyo cabdullah binu maxamed bas mutaabicinay wa qaala wuxuu yidhi samica wuxuu maqlay caliya bna abi aalib buu maqlay ninka maqlaya waa wiilkiisii wey cali bn abi aalib oo yaquulu leh lifulanin qof wuxuu ku leeyahay inaka rajulun ta'i lifulaan ibnu cabbaas baa la haystaa nin waxaa tahay wareersan nahaanaa rasuulullahi baa naga reebay mutxada sala allah aleh wasalam bimili xadiidi yaxya binu yaxya can malikin qaala xadaana abubakr bn abi shayba bnu numayr wazuhayr bnu xarbi jamiican can ibni cuyaynata qaala zuhayr xadaana sufyaan ibnu cuyayna can azuhri can alxasan wacabdillaahi ibnay muxamed bni caliyin can abiihima aabbahood can caliy bn abi aalib ana nabiya sal allahu aleyh wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can nikaaxi lmutcati yowma khaybar wa can luxuumi lxumur ilheliya dabeeraha hilibkooda iyana waa la xarimay oo fainahu rijsun baa la yidhi ma fiicna hilibkooda iska dhaafa sababta loo xarimay waa xamuulat nnaas gaadiidka dadka weeyaan oo tarabkoodana waa yarya hadii la cuno waa baaba'ayaan maehe iyadaaba si ahaantooda hilibkooda iyo ficlu rijsi baa lagu tilmaamay iyo ma ahe waxaa weeyaan jallaallo weey oo qashinka iyo ma fiicna laakiin waxaasoo dhan waxaa weeyaan cilalkaasi fuqahadu waxay culimmadu ay sheegeen weeyaan iyo wixii aan ahayn allahu aclam ilahay baa xaqiiqada garanaya innaga waxa weeyaan ama samicna waa dacna waxaan dhehayna samicnaa waa dacna amaan dhehayna ayib xikmada ama aan ogaana ama yaan ogaana وxadثna mحamed بن cabdاللahi بن نmayr qal xadثna abi xadثna cubaydالlahi can ibn شihaabi can xasan وcabdالlahi bnay mxamed بn cali can abihima can cali anahu samica ibn cabaas cabdulahi ibn cabaas oo waa kan markaa marka kadaahi ninkii lagu lahaa iyo ninkii acmallahu quluubka macma absaarum lalahay magacii haddaa la sheegay annahu samica wuxuu maqlay cali ibna cabaas cabdullaahi ibnu cabaas ibna cabdilmualib waa ilmaadeere caligan iyo ibna cabaaskan maadeer waaye nabigan calayh salaam maadeer bay ahaayeen cabdullahi ibnu cabaas iyo cali bn abi aalib iyo nabiga calayh salaam iyo waxaa weeyaan ilmaadeer bay marka cabdullahi ibnu cabaas ibna cabdilmualiba wuxuu maqlay cali baa maqlaya yulayinu jilcinaya fii mutcati nisa oo sahlaayada yulayi yani sahlaaya oo jircinaya mutcatu nisaa markii la weydiiyo si yar sahlan yuu iskaga jawaabi oo maba ahaba nin dad ku adkeenba faqaala wuxuu yidhi mahlan joj ah, fatwada noocana ah oo dadkaad u qiildayaysa oo mutcada u bannaynaysa u sahlayso daa yabna cabaas cabdullah bin cabaaso fa ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nahaa canhaa waa reebay yooma khaybar maalintii khaybar ah, nahyi iyo ibaaxa ibaaxada nahyiga la hormarinaya liannahu huwa riwaayatu akarra weeyaan oo sidaasaa banneed iyadana mutaakhiroo dambaysay oo riwaayadaas eh, bannaysay waa laga dambeeyey xukunka dambaana mar walba la qaataa wacan luxuumi xumurin insiya dameeraha insiga ee guryaha jooga ayaguna hilibkooda waa la xarimay waxadaana abu daahir axmed binu camr binu sarxi ilmisri waxarmara binu yaxya tujay qaala axbarana ibnu wahbin cabdullahi bn wahbi ilmasri qaala ahbarana yuunus bnu yaziid alayli can ibni shahaab azuhri can xasan wcabdillahi bn muxamed bn cali bn abi can abiihima anhu samca waxay maqlay wuxuu maqlay annahu samica caliya bin abi aalib caliy bin abi aaliba wuxuu maqlay cabdullaahi eh, iyo muxamed aabbahood bay ka warinayeen eh, eh, alxasan iyo cabdullaahi aabbahood muxamed bay ka warinayeen muxamedkaasaa wuxuu samica maqlay caliya bin abi aalib waa jadki awogood wey radia allahu canhu cali oo yaquulu leh libna cabaas naha rasuulu llahi rasuulkaa reebay calayh salaam can nafcati nisa yowma khaybar waan akli luxuumi xumur insiya yowma alfatxi makana waa lagu soo celiyey haddana mar labaad baa la xarimay yowma xajatlwadaacna dardaarankiibuu ku daray nabiga calayh salaam marka ilah yowm alqiyaama xaaraam weeyaan baabun taxriimu ljamci in la kulmiyo xaaraamu bayna almar'ati haweeney iyo wacamatiha eedadeed aw khaalatiha habaryarteed fi nikaaxi nikaax nikaax laguma kulmin karo fi nikaaxi mutarjimka ayuu laakiin waxaa masale kalaa jirto oo ah biqayri nikax ma lagu jimcin kara yani mulkulyamiin mulkulyamiin inaan la jimcin karin baa marka xoog badan gabadh laba gabdhood oo walaalo ah qur-aankaa baa caddeeyey toos wa an tajmacuu bayna aluktayn markii laga hadlaayo almuxaramaat min annisaa haweenka la xarimay markii laga hadlaayo labadii walaalaheed buu ilaahay wa an tajmacuu bayna aluktayn xadiiskuna wuxuu ku daray gabadh iyo ayeedadeed in laisla guursado ama gabadh iyo habaryarteeda laisla guursado iyaduna xaraam weeyaan oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo meeqaamkeeda iyo mansiladeeda iyo martabadeeda qur'aanka marka loo fiiriyo waxaa jirta sunna muqarira sunna muqarira wa mu'akida iyo sunna muasisa sunno mu'asisa ah iyo sunna mubayina wa mufasira saddexaas u qeybyaha sunnada muqarirada ah waa axaadiista nabiga calayh salaam ee qur-aanka wuxuu sheegay in xoojinaysa waa qiimu salaata waa aayad qur-aana waa atu zakaata xadiiskuna intii buu sii xoojiyey ee buniya calaa khamsin uu kuusi adkeeyey marka waa muqarir muakid wey sunnada kalena waxaa dhahaa asunna almufasira ama waxaa weeyaan tufasir mujmal alqur'aan wa tuqayid mutlaqa alqur'aan وتخصص عموم القرآن عموم القرآن taasoo ka xawayaan qur-aanka wuxuu idlaaqay oo sii daayay ayay soo qaydaysaa ama wuxuu caam ka dhigoo camimay ayay khasisaysaa ama wuxuu ijmaaliye oo duuduub u sheegay ayay fasiraysaa hadii kacb ibnu cudra waad garanaysaa aayaddii qur-aankeeda ilaahay uu ka hadlayay eh, tamatuca markii faman faman tamataca biاlcumrati ila alxaj fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu alaaayan soomaheen marka waxaa kaloo waxaa ka horraysay faman kaana minkum mariidan ou bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaam aw sadaqa aw nusuk soo ma siyaam meeqa beri weeye lama sheegin sadaqa sadaqada masaakiinta la siin meeqa weeye meeqa mud wey meeqa saac weye meeqa miskiin baa la siin aayaddu ma sheegin aw nusukin gowracaas ma aribaa ma meeqa neef weeye lama sheegin xadiid kacab binu xujr nabiga alayh salaam baa caddeeyey oo yidhi saddex barisoonkood ama lix miskiin quudubtood ama neef ariga gowracood marka waa mufasira wa sunnada kale waxaa way sunna muasisa nabiga alay slam inii qad uutiitu lqur'aana wa milo maca waxaa la siiyey qur'aan alqur'aana wa milahu macahu qur'aankii iyo waxa lamida laysiiyey oo xadiiska labadaba waxyi weeyaan sunnadii nabiga calayh salaam wamaa ataakum rasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu sida qur'aanka loo qaadan baa sunnada iyo xadiista nabiga loo qaada calayh salaam qofkii kala qaadaa qur'aanka iyo xadiista nabiga kala qaadaa daalun mudillu wey waa qof baadiyoobay oo munxarifa weeyaan marka sidaa darteed ba waxaa arkaysaa nabiga calayh salaam xarama xadiidka soo socdoo kale laa gabadh iyo eedadeed laislama guursado gabadh iyo habararteedna laislama guursado oo nikax laiskuuma geeyo hal caqdi haddii labadoodaba laiskugu keeno badala jamiic intaba waa wada buraysaa haddii la kala hormaryana midii horraysay baa zawje ah oo laqabaao xalaala midda kalena xaaraam weeyaan aayad qur-aan may sheegin ma may sheegin waa sunna markaa waxaa weeyaan muasisaa oo ziyaado la timid weeyaan waxyi ah, waxaa ka mid a nabiga calayh isalaatu wasalaam muxuu xarrimay can akli kulli dii naab can akli kulli dii naabin min asibaac wa can akli kulli dii miklabin min aduyuub wax allaala wixii mici u saaxiiba ku collaytamoo ka mida duwaagga ama mehe mici u saaxiiba ciddi oo ka mida shimbiraha oo ayagoon ku dagaalamaa hilibkooda xaram wey iyadu waxay ka mid tahay ziyaadadii ka mid marka wax allaala wixii marka xadiista nabiga sixaa unbaa la shardinaya sixaa la shardin oo ilaan xadiistu mid wal mutawaatir ma ahee qadciyu hubuut ma wada ahee qaar baa qadciyu hubuuda mutawaatirka inta kalena daniyu hubuut weeye kol haddii ay dilaaladeedaba cad tahay oo qadciyu dilaala ay tahay waa la qaadanayaa bishariidati asixa waalqabuul kol hadduu xadiidku uu yahay xadiid maqbuula hadduu yahay waa la qaadanaya qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabiy qaala xadaanaa maalik ibnu anasin can abi zinaan cabdullahi bnu dakwaan can acraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa yujmacu lama kulmiyo nafyigu oo nahyi loola jeedo weeyaan huwa asagaana maarata ka xeeldheer yaanma dhici karto in la kulmiyo bayna almar'ati islaami iyo waxamata eeddadeed hal nikaaxay hal guura laiskugu keeno hal nin uu guursado walaa bayna almar'ati gabadh iyo ama naag iyo wakhaalati habaryarteed hal nin mawda guursan kara wey sababtu maxay tahay xadiid ku sugan fii musnadi axmed abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen managu wuxuu leeyahay idaa facaltum dalika qadactum arxaamakum idaa facaltum dalika qadactum arxaamakum haddaad sidaas samaysaan qaraabadiinnibaad baad goynaysaan buu nabig alai slam waxaa la ogyaha labada gabdhooda laisla qabo ama labada haweenaa isla qabo darratayn baa la dhahaa waa isdhibaan waa isdhibaan dhibaataa dhexmarta khilaaf xun baa mara xataa iyagaa kala dardaran mid qarsata iyo mid muujisata iyo mid adinba la baxdo gacanba la baxda iyo mid dhibaato kale keentaba calaa kulli meesha fayooyin badanna taallo marka iyada oo guud ahaan ay sidaa tahay haddana labadii wada dhalatay ama gabadh iyo eeddadeed inay inta isku maseeraan isgooyaan qadiicatu rixim baa ka imaan qaraabo kala go'day qaraabo kala go'day ayaa meeshaa imaanaysa marka idaa facaltum daalika qadactum arxamakum waxaa weliba imaan karta cadaawadda inay gaadho qaraabadii o dhan iyo reerkii o dhanba ay gaadho ayaa dhici karta waana sababta ayaduna dhinac kale markaan ka fiirino masaladii ayadana nabiga calayh salaam uu diiday cali bin abi aalib markuu damcayo inuu faadmo la guursado waa kii diidi jiray rasuulka calayh salaam badcatu minii waa kii dhihi jiray yuriidunii maaraabaha waxaa iyada gabadhaasi walbahaariye oo xanuujiyo oo ka shakigeliya shakigelinay culimmadu waxay leeyihiin sababta waxaaba ka midaba asbaabaha waxaa ka mid a gabadha haddii lala guursado qolada gabadhaas ways hayaan yacni gabadhaasi kale waxaa cadaawadii waxay gaaraysaa middaa lala qaba aabbaheed iyo walaalaheed iyo reerkooda intaba way nacaysaa meesha waxaa ka soo baxaysa marka rasuulka ilaahay oo la nacay calayhi salaam wahuwa kufrun gaalnimo wey arrimahaas iyadana waa laga ixtiraasaya waa la dhowrahay iyo mashaacirta gabadha iyada maftirkeeda oo la ilaalinayay si ayna dhaawac u gaarin qaala waxadaanaa muxamed bnu rumxi bnu muhaajir qaala akhbaranaa alleyt bnu sacdin can yaziid bn abi xabiib can ciraaq bni malikin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala alla alay sl nabiga nahaa wuxuu reebay can arbaci niswatin afar haween ah ayuu reebay oo labalaba yani inu isku kaga an yujmaca in la kulmiya baynahuna dhexdooda oo waa maxay almara wa camatiha naag iyo eedadeed islama guursata walmarati gabadh iyo wakaalatiha hareerteed hareertaasi iyo eedadaas ama ahaato alcama walkhaala alxaqiiqiya ama majaazi bay dhahaan habadeertii mubaashirka aheyd oo hooyada la dhalatay iyo habadeertii aabbaha ama hooyada habadeerta u ahayd taasa waxaa wey camadana sidoo kale wey eedadana waa sidoo kale leannahu waxaa weeye alkhaala wain calad haba korrayso waxay taagnaanoo habaryar eeddo umbay taagnaanaysaa aabbaha eeddadiis eeddoda waxadaanaa cabdullaahi bnu maslamata bn qacnab qaala xadaanaa cabdiraxmaan bn cabdilcasiis qaala qaala ibnu shaab wuxuu yidhi madaniyu min alansaar ninkan cabdiraxmaan bin cabdilcasiis la yidhaahdo waa madani reer madiinowa min alansaar buu ka mid yahay min waladi abi umaamata bnu sahl bn xunayf buu ka mid yahay can ibni shihaab can qabiisa bni duhaybin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh laa tunkaxu alcamatu eedda lama guursado alcammatu eedda lama guursada calaa binti alakhi calaa binti alakh walaal gabadhiis gabadhu dhalay hadda waxaa weeyaan gabadhaas waxaa loo yahay eeddaa loo yahay walaa ibnat lukhti islaantan walaasheed gabadheediina lala guursan maayo cala alkhaala habaryar maxaa yeele habaryar bay u tahay walaasheed gabaday dhashay habaryar bay u tahay وxadثnي xrml بن yaحyى التujaybi qال أخbarna iبن whbi qال أخbarna yuنس عن بن شhهاabi qال أخbarna qبيسة بن ذؤyb الكacبي أنhu samca abا هurيرaةa رضي الله عanه يقول نahى رasuul الlahi slى الله عليه وsلم nabigu wuxuu reebay an yجمca الرaجuل ninku inuu kulmiyo bayna الmarأةi shinaagi وcamata eedade wa bayna الmarأةi وkhaalatiha habaryarteed qaal iبن شhهاab wuxuu yidhi fanara ama fanuraa waxaan u malaynaynaa khaalata abiiha aabbaheed khaalata abiiha aabbaheed habaryartiis iyo wa camata abiiha aabbahe aabbaheed eedadiisna bitilka almanzila inay manziladaasoo kala taan u marcunay nabigu alkhaala khaala waincalat habaryar waa habaryar haba sarrayso marka adiga habaryartaa iyo aabaha habaryartiis eeddada iyo aabaha eeddadiis intaba way soo wada gelaya lama ogolo waxadaanii iyo saabtii waxadaanii abu macan araqaashi abu macan araqaashi wasmuhu zayd zayd ibnu yaziid alraqaashiyi qaala xadaanaa khaalid bnu xaarif qaala xaddaana hishaam ibn abi yuusuf adistiwaa'i can yaxya ibn abi kaiir alyamaami annahu kataba wuxuu qoray ilayhi can abi salama hishaam buu u qoray yaxyahaasi kataba ilayhi can abi salama isagoo ka warinaya zuhri ayuu u qoray yani xadiid uu ka warinaya abu salama u qoray kitaabaduna waxyaalaha wax lagu kala wariyin jirin kamid aheed alkitaaba iyo qoraalka imlaha can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alay slam wuxuu yidhi laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha lama guursan karo naag eedadeed korkeeda lagama korkeeni karo hadba midda horraysay unbaa baaqi ahaan walaa calaa khaalatiha bararteedana lama guursan karo maxaa yeele qaraabadii baa kala go'aysa wixii oo marka hore mar walbaba khilaafka iyo cadaawaddu ayna fiixneen haddana rixilka iyo qaraabadii iyo laba waalidba isku ah inay iskala isgooyaan way sii foolxun tahay foolxumadii baa sii badanaysa qaala waxadaanii isxaaq ibnu mansuur qaala xadaanaa cubaydullaahi ibnu muusa can shaybaan ibni cabdiraxmaan can yaxyaa ibn abi kaiir alyamaani qaala xadaanii abu salama anahu samica abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala alla ly slam bimidlihi mutaabaca muu raba inuu kuu sheego musanifku curbaun inuu kuu sheego masilatu mutaabaca nacam oo yaxya ninka la yihahdo yaxya ibn abi kaiir ardadiisii oo shaybaan iyo ninkii la yidhahda hishaam bin abi yuusuf labadaasa isla taabicinaya intaa mura inuu kuu sheego qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana abu usama xamaad bnu usamata can hishaam can muxamed bn siriin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabig wuxuu yidhi laa yakhdubu arajulu ninka yuuna doonin calaa khidbati akhiihi walaalkiis islaanta uu doonaayey ama tuugaayo waxaa tidhaahdaba yuu ka dal tuugin gabadhiba hadduu ninkii la hadlay heshiiyeen u leexatay reerkii arrimihii ay maqleen ama ayadii ay ogolaatay uur yaraan nin kale inuu meesha soo galo ma banaana ma bannaana haddii laakiin ay tahay arrintu in gabadha lala hadlay un aanna ay weli ayna gaarin ninka ayna siinin mid kalena waa la hadli karaa ah, oo midday soomaalidu dhahaan intaasna waa la hadashaa midna way maxay dhahaan ya kun ah toban waa mubaalaqa kunna way la hadla kowna way ka qaadataa bay kaafkaas ay ola jeedaan toosinta ayib marka haddii laakiin ogolaato lama ogolayo qof kale uu galo meesha iyada oo uu gabadhii iqraar ku sameeyo oo gabadhu midka fiixan unbay rabtaa ama sida wanaag in markaa ay adhow labalabayso oo soo noqoto oo ninkii kalena laga tago oo cadaawad meesha ka dhalan cuquubana way ka dhalan cadaawad baa ka dhalan meeshaas il iyo cuquubana iyo ciribxumana way ka imaataa bannaankaada mar haddaad waa isha dhinac bay u dhacday hawsha markii ay ninkaasi ay kala boodaan iskood u kala tagaan ama asagiiba uu ku ogolaado yidhahda nin kuma jira hadda markaas wuu geli karaa qofka ama haddii ay tahay arrintu masalatu iska dalab un hadday tahay adna dalabkaada waad geysan kartaa xadiidkii faada binti qays ayaa loo soo deliishadaa radia allahu canha marka ninkeeda uu furay ciddada ay ka baxday waxaa soo doonay saddex saddex nin baa yaa haweeyey nabiga calayh salaam markay kala tashatayna wuxuu yidhi labadaasi ha guursanaynin mucaawiye iyo abujahab usaama binu zayd guursudiyo nabiga sala allah alay wasalam saddexdooda markaa nin walba codsigiisuu gudbisanaya masalada labaad xadiidka uu ka hadlay waxaa weeye walaa yasuumu yuuna gorgorinin calaa sawmi akhiihi ma gorgoriyo walaalkii wuxuu gorgorinaya dabeeci baa laga hadlaya beecii iyo alaabadii la kala gadanayo la gorgorinaayo meeqaad iga siin intaa iga dhib labada qof oo isku tanaasulayso intaasa kaa dhibay mayo intaa kasii dar laku haya inuu qof kale soo dhex istaago u yidhahdo maya anaaba intaa kaaga qaatay ma bannaana ukaadi labadan qofa ishaya ilaa ay kala baxaan ah, taxi weeyaan tugtug weeyaan mid baa qoorta kula jira oo la hadlaya ku kale inuu dhex istaago ma banaana ah, walaalkaa kii tafsiiraha lafdirkiisa isagana waa inuu edab yeesho kaas nin qof hadduu inaad u yeedhata lama ogolo aadaabta sharciga ka mid taha intaasoo dhan waxaa la ilaalinayaa waxaa la ilaalinayaa dareenka muslimiinta ukhuwada iyo walaalnimada muslimiinta iyo wada noolaashaha iyo cadaawad meesha inayna imaanin cadaawaddu waa shay xun wey marka qof walbaba marku uu hawshan u dhamay xun kala galo ijaarkii baa soo gelaya ah, ijaarkii baa soo geli nin guri inuu ijaarto raba oo wadahadal u socdaan ama ay heshiiyeen ku kale inuu yidhahda anaa ka badan ku siinaaya tukaankiisii furihii ku siinaayee waxyaalaha aafadae dhacday ka mid tahay ee beexsharada iyo suuqaka inta badan ka dhacda ayay ka mid tahay arrintaana cilibxumay keenaysaa cilibxumi iyo iyo waxay keenaysaa barakayaribay keeni wixii ilaahay ku siiyey kuu talagalay ma waayaysid laakiin walaalka cadaawad ha u sababayn dulmina ha samaynin dulmu ulumaat wa dulmu ulumaat yowma alqiyaama dulmigu waa gardarro gargaraduna waa mugdi bay noqonaysa maalinta qiyaamo in laisku xoog sheegto laisku tiigto laskhiyaamo lashirqoolo ma banaana muslimiintu waa walaalo walaalnimada in la ilaaliyana waa waajib weyaan in la ilaaliyo waajib weyaan walaa tunkaxu lmar'atu naag lama guursado masalada hadda loo keenay meesha calaa camataha eedadeed korkeed walaa calaa khaalata habanateed lalama guursado walaa tas'alu lmar'atu haweenayeena weydiisanin dalaaqa uktiha walaasheed in la furo litaktafiya si ay u gedisato saxfataha weelasheedii xeedadeedii waltanki haska guursata ninkan hadday rabto ninkan naagta qaba ama naagaha qaba ha guursata ayaduna ku darmato fa inamaa laha waxay leedahay maa kataba allahu laha wuxuu ilahay u qoray ashuruud alfaasida ayay ka mid tahay in gabadha markii la yidhaahdo guur laga codsado ama ninka inuu guursado uu rabo ay tiraahdo naagtii horeed qabtay fur naagta horeed qabtay fur maxay rabtaa marka waxay rabtaa ninkan nafaqadiisii iyo shaqadiisi xoolihiis o dhan ayada kusoo wareegto in ayada lagu soo wareejiyay rabtaa middaana meella'aan la dhigo marka wax xasadnimadii bay kow ka tahay iimaanka iyo islaamnimadana waxaa ka mid ah an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsika naftaada waxaad la jeceshaa walaalkaa la jeclow xasadnimaduna waa dembi weyn oo kabiira ah marka nabiga calay salaam wuxuu yidhi yayna arrintaas codsanin waltanki hadday rabto ninka ha ku guursata sidaas fa innamaa lahaa waxay leedahay maa kataba allaahu laha kollaba waxaan ilaahay u qorin ma helayso risqi ilaahayuna u qorin iyo xoolo ilaahayuna u qorin heli mayso keligeed hadday tahay haddii lala qalaba wixii ilahay u qorayn bay heliye ha ku guursato haddii kale sideeda ha u diiddo sideeda ha u diiddee yayna walaasheed karkaarka wareejinin oo ayna maaragtay gurigeedii burburinin waxadaan warka islaamkeena wuxuu mucaalajeynayaa uu ilaalinayaa uu daaweynayaa alamraad alijtimaaciya cudurrada mujtamaca iyo bulshada ku dhex jira oo dhan buu shareecadu iyo diintu ay caafisaa oy daawaysaa oy ka hadashaa ka hortagna way samaysaa diinteennu ka dabatagna way samaysaa alrafcu waddafcu labadaba way samaysaa marka horeba waa laga hadli hadday dhacdo wixii la samayn lahaana shareecadu way ka hadashaa qaala waxadaanii muxris binu cawn bn abi cawn qaala xadaanaa caliy bnu musir can daawuud bn abi hind can ibni siriin moxamed bnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu reebay an tunkaxa almar'atu in naag la guursado calaa xamatiha eedadeed lala guursado aw khaalataha wareerteed oo an tas'ala almara naag inay weydiisato dalaaqa ukhtiha walaasheed fii ukhtihaada cibaaradan fiiri shareecada isticmaalaysa yani lafdigan shaaric uu isticmaalayo ukhtihaada laleeyahay walaasheed yani waa muslimad marka waxaa la dareensiinayaa qofkan aad cadaawadda u hayso eed rabta inaad ninkeedii ku dirto gurigeedii dubiso waxaa weeye walaashaa waay dalaaqa waqti ayaynan codsanin litaktafiya si ay u gedisato maa fii saxfatihaa ila ninkaa mas-uulka ah oo oowaha iska leh fa ina allaha caza wajal raasiquhaa ilaahay baa arsuqaaye ilahay baa masruufaaye iimaanka iyo qanacadaa ha yeelato qaala xadaana moxamed bn muhana wibn bashaaq naafic walafd bn muhana qaaluu ahbaranaa ibn abi cadiy moxamed bn ibraahiim ibn abi cadi can shucba bn xajaaj alwaasida abu bistaam can camr ibni diinaar can abi salamata zuhri can abi hurayrata radi allahu canhu qaal nahaa rasuulu lah nabigu wuxuu reebay calayhi salaam an yujmaca in la kulmiyo bayna almar'ati naagi wa camati aydadeed wa bayna almar'ati naagi wa xaalataha wareerteed baab qaala waxadaana muxamed ibnu xaatim qaala xadaanaa shabaaba shabaabata ibnu sawaar qaala wuxuu yidhi shabaaba xadaanaa warqa ibnu camar alyashkuriy can camar ibni dinaar bihada islam mithli mutaabaco wey iyaduna mutaabaca la yidhaahdaa ayib oo sanadka hore camr binu dinaar midaarka xadiidku ku wareegaya waa camr binu dinaar warqaa ninka la yidhahda wuxuu mutaabacinayaa ninka shucban bnu xajaaj la yidhaahdo mutaabacatu taama taama wey baabu taxriimu nikaaxi muxrim qofka muxrimka ah nikaaxiisa waa xaaraan wa karaahatu khidmatihi khidmadiisuna waa karaahiya karaahiyadana waa karaahiya taxriim wax kala saaray male labadaba waa la saraxiya ayib muxrimka waa qofka ama xaj ku jiro ama cumro ku jiro isagoo qofka xajinayo xaaji ah ama cumro ku jiro inuu guursado ama uu guuriyo ama uu doono xataa intaba lama ogolo lannu xajku waxaa weeyaan waa cibaado qofka uu ka tajarrudayo wax allaala wixii xuduud dunyawiga oo dhan buu ka tajarrudayo dharkii uu qabay ee uu ku labisnaaba waxaa layidhi badel layidhi badel qamiisa siig oo shaarka siig oo sardaalka oo koofiyadda dhig oo kasruunka sii baadiyey laba go' base xero ninkaa markaa shukaansi iyo inuu foorfooriyo ma u taalla shukaansi iyo foorfoorin baa ninkaa u taalla ninka dharkiiba laga siibayba laba go' cad basaad qabaysaa tajarud waay mar walba marka waxaa raba wax allaala wixii xuduudda nafsiga ee qalbiga adduunyada yaa lagaa jaraya lidalika nabiga calayh isalaam wuxuu fadilay alxaqu min ataqsiir allahuma arxam ilmuxallaqiin alaaa saddex jeer buu ku celiyey kuwa timaha xeerta sababta waxaa weeyaan qofka hadduu intuu cumraysta ama xajiyo xoogo yar igagaabi yidhaahdo weli waxaa ku dambaysa xogow xaragaxaraga ku dambaysa xaragaxaraga ku dambaysa looma diidin taas laakiin waxaa leeyihi waa laga fadli badan yahay muxalliqa timaha xilibtay qurdaday yaa kaa fiican baa leeyihi sidaasoo kale yaan wax guur naag ku saabsanna la ogoleen hadday noqoto guurkii iyo doonidii iyo nikaaxii iyo arrimahaas oo dhan ilaa taxallul aani laga gaarayo alxalu aanina yowm caashir maalinta tobnaada xajka markaan soo marray xadiidka mufasasoo aad loo fafaahiyey kitaabka muslim raximah llahu tacaala aad buu masaladaa nooga xaqabtiray axaadiista uu noo soo aruuriyey radia allaahu canhu ayb kadib unbu markaa iisanan karaa qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can naaficin can nubayh ibni wahbin ana cumar binu cubaydillaahi araada wuxuu doonay an yuzawija dalxa bnu cumar ninka la yidhaahdo yaa wuxuu damcay an yuzawija inuu guuriyo ibnahu wiilkiisii dalxa binu cumar ahaa dalxaa asagaa dhalay dalxa ibnu cumar bin cubaydillah wiilkiisii ah wuxuu damcay inuu u guuriyo binta shayba binu jubayr shayba binu jubayr gabaruu dhalay xajki baana lagu jiraa fa arsala ilaa aabaan binu cumaan aabaan binu cuhmaan binu cafaan ayuu u diray qof oo yidhi yaxduru inuu soo xaadiro daalika zifaafkaas munaasabadaasi guurka ah ayuu yidhi haka soo qaybgalo amiirkii xajka hogaaminayey wa huwa amiiru lxaji aabaanna xajka ayuu hogaaminayaa waa ninkii marjaca ahaa ee xajka looga dambeeyey ee fataawada bixinayay ee maamulka dhan gacanta ku haya xajka ninkaas uu yidhi ka soo qaybgal munaasabada gabadha wiilkaygii baa gabadhaa loo guurinayay fa qaala aabaan baa wuxuu yidhi samictu cumaan bin cafaan war maxaa ku dhacay intuu yara canaantay weliba yaa wuxuu yidhi samictu cumaan bin cafaan baan maqlay waa abiis yaquul asagoo le qaala rasuulu lah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi laa yankixu lmuxrim qofka muxrimkaa ma guursan karo laa yankixuga binafsihi isaga naftiis ma guursan karo walaa yankix ayrahu ayrkiina ma guurin karo waa lagu fasiraa tan kalena way noqonaysaa walaa yunkix iyo walaa yunkax labadaba waa la xarakeeyaa marka walaa yunkix ma guurin karo hayrahu wilaayatan oo wakaalatan yani ayrkiis gabadha uma guurin karo isagoo weli u ama wakiil ka ah walaa yakhdub mana doori karo bal khidmadii iyo gabar hadlaysigii iyo alguguursada iyo waxaasoo dhan mamnuuc weeyaan xajka inta lagu jirayo cumrada lalama imaan karo ilaa laga bogo xajkana waxaa laga wadaa ma aha safarta ma aha waxa laga hadlaya ee waxaa weye acmaasha xajka markay dhammaato qofka makaba ha joogo waa guursan karaa markuu xajka dhammeeyo waana guurin karaa ee waxaa laga wadaa inta xajka uu arkaantiisii iyo shuruudihiis iyo hawlihiis taxalulkiisu ka dhammaanayo ayaan la ogolay arrinta ayada qaala waxadaana moxamed bin abi ibnu zaydin can ayuub can naaficin qaala xaddaani ubay bn wahbin qaala bacanii cumar bn cubaydilaahi bn cumar baa idiray wa kaana yakhdubu kii u doonay binta shayba binu cumaan gabadha ina shayba ah iyo calaa ibnihi wiilkiisaoo dalxa layidhahdo u doonay marka anigu idirayoo fa arsalanii wuxuu ii diray ilaa aabaan binu cumaan wa huwa aabaana cala almawsim xilligii xajka weeyaanoo mawsimka iyo xujayda ayuu korkooda madax u amiir u yahay cala faqaala wuxuu yidhi mawsimka waxaa ladhahaa amaasha xajka iyo xilligaas xajka iyo arrimahaas ayuu mas-uulka ahaa faqaala wuxuu yidhi alaa uraah markii loo sheego la yidhi waxaa lagugu casuumay arooskaasoo ka soo qayb galo idinkii ahaa waxaan kuu yeelayaa cumar bin cubaydillaahi bin cumacmar ayaa markaas wuxuu yidhi aabaan alaa uraahu acraabiya miyaanan arkin inuu yahay acraabi oo ninkooba acraabi reerbaadiye eh liqilati cilmihi wa jafaa'ihi yani waa maxay wuxuu ku dhaqmaayo aqoontiisii ma ka joogtaa isagoo xaaji oo xaj lagu jiro guur iyo aroosi ka hadlaaya calaa awraahu acraabiya ay dadka reerbaadiyaha xagga cilmigay ka fog yihiin iyo meelaha cilmi lagu hayo saas darteed mar walbaba aqoontaada iska yarbaadhaa ina almuxrima xadiidkii waa ka soo degi qofka muxrimka ee xad ku jira laa yankixu ma guursado walaa yunkax loomana guuriyo ama laa yankixu hayrahu walaa yunkaxu isaga looma guuriyo laa yankixu hayra walaa yunkaxu loomana guuriyo yani mana guursan karo mana guurin karo waay akhbaranaa bidalika cumaan baa noo warramay can rasuulilah xadiidkii marka isnaadiyey marfuuc ila nabiy cumaan binu cafaan baa ii wariyay abiis nabiguu ka wariyey sala allah aleh wasalam qaala waxadaana abu qasaan abu qasaan almismiciy maalik baa la magaciisa maalik binu cabdilwaaxid mashhuurun bikunyatihi kunyadaasuu mashhuur caan ku yahay abu qasaan almasmici maalik ibnu cabdilwaaxidin qaala xadaana cabdulacla xaw xadaanii abuulkhaaab ziyaad binu yaxya qaala xadaana moxamed bnu sawaa qaala jamiican dhammaanba xadaana saciid bay dheh can maar maar alwaraaq ninkii dhihi jiray maar bnu dahmaan alwaraaq wayaclى bnu xakiim can naaficin can nubayhi bni wahbin can aabaan bni cuثmaan can cuثmaan bni cafaan radia allahu canه ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi laa yankixu lmuxrimu muxrim ma guursado walaa yunkax loomana guuriyo walaa yakdub mana doono laa yankixu hayrahu walaa yunkax huwa walaa yakdub mana doono qaala waxadaana abubakr bn abi shaybata wacamru naaqidku zuhayr bnu xarbi jamiican can ibni cuyaynata sufyaan qaala uhayr asagu xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna buyi magaciisu sheeg can ayub bni muusa can nubayhi bni wahbin can aabaan bni cumaan can cumaan bni cafaan yabluqu bihi nabiya isagoo nabiga gaarsiinaaya waa siiqaoo kamida siiquladab bay ka mid tahay oo marfuucan xukman baa la dhahaa yabluqu bihi nabiya iyo yanmihi yarfacuhu riwaayatan intaba waxaa weeyaan axaadiista inuu marfuuc yahay xadiidku inuu marfuuc yahay kutusaysaa laakiin xugun ahaan weeyaana sariix maaha qaala rasuulullahi iyo facala rasuulullahi oo kale ma aha qaal wuxuu yidhi cumaan qaala rasuululahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi almuxrimu muxrimku laa yankixu ma guursado walaa yaqdu mana doono xadaana cabdulmalik bnu shucayb bnu leyfin qaala xadaanii abi shucayb qaala xadaanii jaddi leyf bnu sacd qaala xadaanii khaalid bnu yaziidin qaala xadaanii saciid bn abi hilaal can ubay ibni wahbin cana cumar bn cabaydilaahi bni macmar araada wuxuu doonay an yunkixa ibnahu wiil uu dhalay dalxa la yidhahdo dalxat bnu cumar la yidhaahdo binta shaybata gabadh ina shayba ah oo shayba binu jubayr u dhalay filxaji xajka oo acmaashiisa lagu jiro inuu u guuriyu damcay wa aabaan binu cumaanna yoomaydin maalinta amiirulxaaji somaali xaajiga xajka xujayda o wey faarsala ilaa aabaan buu uma u dira wuxuu yidhi aabaan ha ii imaado ka soo qayb inii qad aradtu waxaan doonaya an unkixa inaan guuriyo dalxata wiilkeyga dalxa bin cumalaha gabadha ina shayba fa uxibu ah, waxaan jeclahay an taxdura dalika inaad soo xaadirto farriintaasuu diray faqaala lahu aabaan baa ku yidhi alaa araak miyaana ku arkin acraabiyan inaad tahay acraabi reebaadiya rawaayooyinka qaarkood ciraaqiya jaafiyan oo haddana angeganoo aqoonta ku yar tahay si adagna ugu dhaqmaayo innii samictu waxaan maqlay cusmaan binu cafaan oo yaquulu leh qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yihi laa yankaxu muxrim muxrim ma gursado mana guuriyo qaala waxadadna abubakr bin abi shaybata waibnu numayr wa isxaaq alxandali jamiican dhammaan can ibni cuyaynata qaala ibnu numayr xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can camr bni diinaan can abi shacfaa wasmahu jaabir bnu zayd mashhuurun bikunyati asawuna kunyadaasuu caan ku yahay abu shacfaa jaabir ibnu zayd ama bna cabaas cabdulaahi bn cabaas bn cabdilmualib alhaashimi radia allahu canhuma ahbarahu abu shacfu u warramay ana anabiya sala allahu alayh waalih wasalam tazawaja maymuuna inuu guursaday wa huwa muxrim nabiga isagoo muxrima ah, ayuu maymuuno guursaday hadda maxaa soo mareen laayankaxul muxrim walaa yumin walaa yaqdur nabigana calayi salaam maymuuno wuxuu guursaday buu leh ibn cabaas wa huwa muxrim isagoo muxrima ah. zaada ibnu numayr faxadadtu bihi zuhriya xadiidkan waxaan imaam zuhri baan u sheegay buu yidhi maxamed bin muslim faqaala markaasu wuxuu yidhi ahbaranii yaziid bnu asam yaziid bnu asam yaa wuxuu ii sheegay annahu nabigu nakaxaha maymuuno inuu guursaday wow xalaal isagoo xalaala isagoo xajkii bogay ama cumradii bogay cumradii unbay cumradii ka suuroodi kartaa ee xaj xilligaan u jirin waxay ahayd cumratulqabaa sanadkii toddobaad hijrada ayuu nabigu guursaday maymuna bint alxaaris alhilaaliya radia allahu canha marka asagoo asagoo muxrim uu guursaday keennay asagoo xalaal uu guursaday oo cumradii bogay waa masalo marka khilaaf ka taagay soo maartid saxaabadu isku haysa waxadaana yaxya bnu yaxya qal akhbarana daawuud bin cabdiraxmaan can camr bni dinaar can jaabir bni zayd can abi shacfa ahaa soomaali jaabir bni zayd abi shacfa asaga can ibni cabbaas annahu qaala tazawaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu guursaday maymuuna wahuwa muxrim waa ku soo celiyey قال xدثنا أبو بكر بن أبي شhيبة قال xدثنا يحيى بن آدم xدثنا جرير بن xاaزم قال xدثنا أبو فزارة عن يزيد يزيد بن الأصم قال xدثتني مyمونة بنت الxاaرث baa ii warrantay أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم nabigu uu تزaوجha inuu guursado wa xalaal qaala wuxuu yidhi يزيد wa kaanat waxay ahayd maymuuna khaalatii habaryartay wa khaalat ibna cabbaas wa khaalat ibna cabbaas ibna cabbaasna habaryar bay u halkaas marka macnaa ku jira hadalka macnaa ku jira annaha bareertayda ahayd si abeertu ahayd oo fii xaalati tarjiix bay masaladaasi soo baxaysaa ahamiyada ay leedahay waxaana kuu muuqdan nusuustan hadda labada xadiid ibnu cabbaas xadiidkiisii iyo darafkan kale guurka hal guur buu ahaa maymuuna nabigu hal mar buu guursaday marka marka ama muxrim buu ahaa ama ma ahayn labada mid buu noqon karaaye ma dhici karto inuu cumrada ku jiray kana baxsanaa ma dhici karto waa bidaari laa yajtamicaani naqiibaan iskuma imaan karto mid unbay marka may noqon kartaa sidee marka la yeeli xadiiskan kale xadiistan waxay culummadu qaadaan masaarig bay qaadaan markii dee uu imaado sidiisa tacaarud bayna nusuus nusuusta markay istacaaruddo waxaa jirta waxa la yidhahdaa masaarig la qaado waddooyin la qaado maslaga ugu horreeya ugu fiican waxaa weeye in la qaado maslakuljabdi haddii uu suuroobayn ama xoogow rakaaka ay ku jirto iyo uuna aad u dhadhamaynin markaa waxaa la aadayaa maslaku tarjiix baa la aadi waa la kala rajix ka xoogga badan baa la qaada maska xoogga badan kakalla waa la tuuraya hadday suuroobi weydo waxaa la aadayaa masalatu taariikh baa kala aadi see u kala horreeya labadan daliil yaa horreeyey yaa dambeeye ka horreeyey waxaa le waa lagaa dambeeyey mansuuq baa tahay ka dambana naasikh baa taha intaba haddii la garan waayana yutawaaqaf waa laga istaaga xaafid ibn xajar baa keenay arrintaa dalkii dambe yutawaqaf waa la wada tuuraya bay dhihi jireen bacd alaxum culamada qaarka imaam xaafid wuxuu leeya isagu may waa laga istaagaya waxaa dhici karta bilaab dambe in ay imaadaan dad ilahay u furay oo arrintaa ayadaa ammaaneeya oo xalka u baxa oo ilahay u furo fahamkii xadiidka marka markaan masaalibtaa ku dabaqno masrafkuljamci ma suuroobi kartaa ilaa xaddi ma waa lagu dayi karaa oo qaar baa waxay leeyihin wahuwa muxrimun tan wahuwa tan waxaa laga wadaa wahuwa muxrimun ey fi lxaram nabiga oo xaramka ku jira xaramkii maka isagoo ku jiran xuduuddii xaramka ka bixin ayuu guursaday laakiin cumradii bogay oo xalaal ah arrinka asaga ah waa la dhihi karaa laakiin doodana diid waa kan laisku haystaa mashaladii hadday uu saa ka wada ibnu cabbaas loloma doodeen oo xalaal buu ahaa nabiga calayh salaam maymuuna ma soo boodeenoo yasiid bin asab ma soo boodeenoo abuuraafix ma soo istaageenoo intaasoo daliila looma soo daliishadeen marka wuxuu ka wadaa muxrimun yacnii cumradiiba ku jiraabuu ka wadaa qaarna waxay leeyihiin eh, oo dee in la yidhaahdo muxrim eh, xuduudda xaramka ku jiraana waxaa qoladaas waxaa ku xumbaartay arrinkii cali bin cumaan bin cafaan radi allahu canhu qataluu cumaan binu cafaan wahuwa muxrimun cumaan bin cafaan bay dileen isagoo muxrima cumaan xaggee lagu dilay ya xaggee lagu dilay cumaan madiina munawara marka madiina lagu dilaa madiina de muxrimuna gurigiisi buu joogay gurigiis ku dhex jiray xumra gurigii xaja kuma jiro marka waxaa laga wadaa muxrima xadiidka waxaa lagu fasiri yani fi lxarab xarabkay ku dilay qaar le ashhur lxurumna way jiraan iyadana yaa laga wadaa tazawaj nabi sal l slam wahuwa muxrim fi ashhur lxurum mashhuurxulun buu ku jiray meel bilqacday aheyd intaba waxaa ka xog badan in loola jeedo calaa daahiriha muxrim buu ahaaba ibnu cabaas wuxuu ka wadaa cumradii buu ku jiray nabiga sal alla alay slam bas maslagii kale markaan aadaynaa oo ahaa maslak atarjiix maskiga uma baahnida in la kala rajaxo riwaayatu ibnu cabaas marka waa marjuux shaad wey waxaa la rajaxayaa riwaayadan kale xagga akariyada ayaa lagu rajaxaya kow alsaqiyadana waa sidoo kale alakariya waalalsaqiya yani akariyadu kow maymuuna laba yaziid bnu asam saddex aburaafic oo ahaa safiirkii nabiga iyo udhexeeyey maymuuna warka u kala qaadaya ee u gudbinaayay nabiga ilahay baa ku soo doonayay guurkii arrimahaas u kala waday ilaa guurkii arrimihii ka shaqaynayay aburaafic mawla rasuulilahi asaaib asaguna wuxuu raacay nabiga inuu xalaal ahaayo cumro inuu ku jiro riwaayada aktarka ah ayaa laga hormarnaya riwaayadan aqalkee halka qof ah keligii wey ibnu cabaas xagga alsaqiyadana haddee maymuuna oo saaxiibatulqisa ah qisada iyadaa iska leh waxay laga hadlaya waa iyada ee la guursaday waxayna caddaysay nabiga calayhi salaam inuu laba go' qabin ee uuna muxram ahayn ee uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ahaa xalaal u ahaa ayaa caddaysay yaziid waa kanle anigaba habaryartay bay ahayd haddii la dho ibnu cabbaas weeyaan maymuuna waa u dhowaa alsaqiya isagaba sidoo kale waa u dhowyahay isagana waxaa dhashay gabadh ilaa xaaria dhashay gabadh ilaa xaaria ayaa dhashay isaguna habaryar bay u tahay dhinaca kalena abu raafic baa meesha joogo isagana xogta ogaado arrinta la socday intaba waxaa sii xoojinaysa daliil khaarij oo ka baxsan oo ah daliil khaarij oo ka baxsan oo xadiidkii cuhmaan bn cafaan min riwaayati aamaan soo maray laa yankixu lmuxrimu walaa yunkaxu walaa walaa yakhdub iyo khayrkeed marka tarjiixaadka faraha badan ayaa xadiidkii ibnu cabaas lagu baabi'iyey radia allahu canhu jamiican qaala baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimu alkhidba calaa khidbati akhiihi xataa ya'dana ow yatruka wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed